alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima clamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhnay ciwaankii toddoba-iyo soddonaad waana ducaau man khaafa dulma sulطaani qofka madaxda dulmigiisa qofka ka cabsadaa wuxuu ku ducaysanayey suldaan waa qof kasta oo baawar iyo awood iyo madaxnimo haysa uu wax kugu yeelayn karo ayaa suldaanka looga jeedaa wuxuu odhanaya allahuma raba samaawaati sabci waraba alcarshi alcadiimi kunii jaaran min fulan ibni fulan waaxsaabihi min khalaa'iqik an yafruta calaya axadu minhu oo yadqaa caza jaaruka wajalla hanaauka walaa walaa ilaaha ilaa anta ayuu odhanaya sidaa inuu odhanayo oo ducadaa u akrisanayo waa atharatu cabdillaahi ibnu mascuud laga wariyay oo isaga ku taagan waa jiraan dabaraani oo kale isaga waa rafcinayaan laakiin aimada badidoodu isagay mawquuf kaga dhigayaan marka waxaa warinaya imaamu اlbukhaari ayaa adab lmufradka ku warinaya imaamu طabaraani ayaa isaguna mucjam اlkabiirka ku warinaya waana ahar saxiixa marka uu mowquufka yahay marka uu saxiixa yahayna aimo tasiixisay waa jiraan sheekh albaani iyo culimo kalena waa tadciifinaya marka nebiga sasa loo rafciyo oo wuxuu leeyahay asarka e, adabulmufradka ee mowquufka cabdillahi bn mascuud ku ah cabdillahi bn mascuud ba yidhi idaa kaana calaa axadikum yam yakaabu taqadarasahu taqadrusahu aw dulmahu hadduu midii korkiisa iyo imaamiyo qof madaxo ow dee dulmigiisa iyo gardaradiisa ka baqanayo falyaqul allahuma raba asamaawaati sabci sidaa ha yidhaahdo lafdiga طabaraani cabdillaahi bn mascuud can inabiy ayuu ka warinayaa waxau hi idaa taqawafa nebigu wuxu uhi idaa taqawafa axadukum suldaana falyaqul allahuma raba asamaawaati sabci wa raba alcarshi alcadiim kun lii jaaran ilaa intaa marka riwaayada tabaraanigu iyada waa marfuuco nebiga sala la sl ayaa loo kor yeelo ibnu mascuud uu markaa ka warinaya kollayba xataa hadday mawquuf tahayna waa un waxyaalihii xukmu rafciga markaas lahaaye xagga nebiga un sala allahu calayhi yacnii inuu markaa wuxuuga haysay ah macnaheeduna waxa weeye allaahuma yaa allow rabba samaawaati sabci samooyinka toddobada ah iyo waxa ku dhex jira ilaahay abuuray isagu maamulayey hagaajiyayow wa rabba alcarshi alcadiimi carshigaa weyn ee makhluuqaadkaaga ugu weyn rabbigiisu kun lii waxaad ii noqotaa jaaran mid iga ilaaliya iiga hiiliya ilaahay ou noqo min fulaan ibnu fulaan hebel hebel hebel hebelkii buu magacaabaya kun lii jaaran waxaad ii noqotaa mid iga ilaaliya oo iiga hiiliya min fulaan ibni fulaan magan ayaan ilaahu kaaga magantaada ayaan ilaah ninkaaga jira min fulaan ibni fulaan hebel hebel boo odhana magaciisa ayuu magacaab wuxuu yahayba wa axsaabihi waxaan ilaah haamelayaa gaashaanbuurtiisa iyo acwaantiisa iyo ansaartiisa oo min khalaa'iqika khalaa'iqdaada iyo kuwa aada abuurtay ilaahay ou ka mida jinkoodii insigoodaba waxaan ilaahayow kaaga magangalayaa oon ku leeyahay jaar iyo gargaare iyo hiiliye iyo ilaaliye iga noqo an yafruda min an yafruda calaya inuu igula degdego axadu minhum mid ka midahi inuu cuquubo iyo waxyeello igula degdego ilaahayow mid iga hiliyo oo iga gargaaro iga badbaadiyan ow yadqaa ama inuu igu xadgudbo xumaantae markaa xumaana xadka ka baxday inuu igu sameeyo igu xadgudbo ilaahayow adaan kaa hoos galay oon kaa magan galay ilahay iga badbaadi caza waxa qaarib noqday casiis noqday aan la loodin karaynin waxyeello loo geysan karaynin jaaruka ilaahayow ka jiwaarkaaga iyo magantaada ku sugan ee adiga ilaahayow ku magangalaad ilaaliseed magangelisay ilahay casiis buu noqday cid waxyeelaynaysay ma jirto wajalla waa weynaaday waa batay hanaa'uka ammaantaadu ammaan dhammaanteed adiga aloo si aad isku ammaantay ayaad ilaahayow tahay walaa ilaaha walaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane alla xaq lagu caabudaana adiga mooye ma jiro meel kasta iyo duco kastoo la istaagay tawxiidka iyo ilaahay keliyeelkiisaasaa ku sugan qofka taa akhrinaya garanayaa inuu ilaahay markaa malaa'ig ku lamaanayo ama ambiye rasul ku lamaanayo ama awliye ku lamaanayo ama aabbayaal ku lamaanayo ama jin ku lamaanayo waa midaan suurto gelayna wey qof aan tawxiidka aan fahansanayn oonu qalbigiisa ku jirin ayuunbaa waxaa ku meeraysanaya waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa adduunyadani waa daar bare iyo ikhtibaar ciday u saafi noqotay hadday nebi tahay hadday weli tahay ma jirto xasiba anaasu an yutraku an yaquulu aamana wahum laa yuftanuun hadba intaad ilaahay tala saarato ayuun baana ilaahay kuu gargaaraya alaysa allaahu bikaafin cabdah marka waa inuu addoonku rabbigii adeeco ilaahayna tala saarto qofka mu'minka ahina waa qof noloshiisa oo dhan ilaahay manhajkiisa iyo dariiqiisa iyo diintiisa ku nool haddii wax wanaagsan u helana dee wuu ugu mahadnaqi hadday dhibaata ku dhacdana wuu sabrayaa khayr bay u noqonaysaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanayna iyo aharkan dee halka ay kaga jirto magangalka ilaahay la maangalo yacni waa wax aada iyo laxaad u weyn cid ilaahay markaa hoostiisa kaala bixi karta ama ku waxyeelayn kartaana ma jirto waxaa kale oo u odhanaya allahu akbar allahu acazu min khalqihi jamiica allahu acazu mima akhaafu waaxdaru acuudu billahi laa ilaha acuudu biاllahi aladi laa ilaha illa huwa almumsiku samaawaati sabca yanqacna cala alardi ilaa biidni min shari cabdika fulan wa junuudihi wa atbaacihi wa ashyaacihi min aljini walinsi allahuma kun lii jaara min sharihim jala hanaauka wacaza jaaruka watabaaraka asmuka walaa ilaaha gayruk halaaa maraatin saddex jeer ayuu sidaa odhanayaa kana waa ahar laga warinaya cabdilaahi bnu cabaas ayaa laga warinayaa imaamu lbukhaari ayaana mufrad ka kitaabkiisa la yidhaahdo ku soo saaray waxa uu leeyahay ibnu cabaas ida atayta suldaanan mayiban nin madaxoo laga hayay waxyeelayo takhaafu an yasqu calayk inuu ku waxyeelayo aad ka baqanayso waxaa tii allahu akbar allahu acazu min khalqihi jamiican kan ay ducadaasay ad akhrisanaysaa allahu akbar ilaahay baa weyn mid kasta oo weyn ilaahay baa ka weyn allahu ilaahay baa acazu ka casiisan oo ka qaalibsan min khalqihi jamiica khalqigiisa oo dhan ilaahay isaga ayaa ciso kaamila ah, ay u sugnaatay rifco iyo qalabe iyo sarayn ilaahay bay u sugnaatay iyo awood dhammaanteed khalqigiisa cid la odin karta ama cid is hortaagi kartaana ma jirto allahu ilaahay baa acazu ka qaaliba oo ka cizi iyo qalabo iyo awood badan mima akhaafu waxaan ka baqanayo waxdaru aan ka digtoonahay makhluuqan aan ka cabanayo aan ka digtoon aan ka warwareegaysanayo ilaahay baa ka qaalibsan ilaahay baa ka cisi badan ilaahay ayaa ka weyn acuudu billaahi ilaahay baan maangelayaa aladii alihi laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaan u jira ilaa huwa isaga mooyaane almumsiku samaawaati sabci ee samaawaadka toddobada ahaya an yaqacna min an yaqacna cala lardi dhulka inay ku soo dhacaan ka haya ilaa biidni ilahay idankiisa mooyaane waxaan magangelayaa ilaaha alla xaq lagu caabudaa aanu jirin isaga mooyaane ilaaha samaawaadkaa toddobada sidaa u sarraysiiyey wax tiiraho hayaa aanu jirin isagu ka haya inay dhulkaa ku soo dhacaan oo ay halaagaan waxa markaa dhulka guudkiisa saaran ilaaha ka haya ayaan magangelayaa inay soo dhacanka ilaa bidnihi ilaah idankiisa mooye oo si kale ay ku soo dhacayaan aanay jirin in allaha yumsiku الsamaawaati wاlarda an tazuula walain zaalata in amsakahuma min axadi min bacdihi inahu kana xaliima qafuura waa si ay aayaddaasi tilmaamaysay waxaan ka magan gelayaa min shari cabdika ilaahayow addoonkaaga sharkiisa fulaanan hebel ilaahayow addoonkaaga hebela sharkiisa ayaan kaa magan gelayaa wa junuudihi ilaahayo waxaan kaa magangelayaa ciidamadiisa ayaan kaa magangelayaa wa atbaacihi yacnii dabagelayaashiisa iyo kuwa daba socda ee atbaacdiisa raacsan ayaan kaa magangelayaa wa ashyaacihi ciidamadii ashyaacduna waa kuwa markaa waxaa wado ku waafaqsan ee markaa ku ogol alatbac walansaar walacwaan waa isla ducooyinka iyo hadiyo gorali wixii ilaahay laga magangelayana ay waxyaalo badan oo isku midaba la celceliyaayo markaa la laysdabageliya junuudihi atbaacihi ashyaacihi waa isla mid ciidamadiisa atbaaciisa kuwa raacsan ashaaci waxa uu wado markaa kuwa ku waafaqsane dee ciidankiisa oo min aljinni walinsi jin iyo insi ah allaahuma yaa low kun lii jaaran ilaahayow mid iga gargaara iga ilaaliya aan ka maangala min sharihim sharkooda ii noqo ilaahayu jalla waxa weynaaday oo kor noqday hanaawka ammaantaadu ilaahayow waa badatay oo ammaan oo iyo wanaag dha adigaale caza jaaruka cidda ku maangashayna qaalib ayay noqotay oo mid markaa cidi hawaysanayso maaha ma cid waxyeelanayso wa tabaaraka smuka jalla hanaa'uka wa casa jaaruka wa tabaaraka smuka magacaagu waa sarreeyey waa weynaaday barakadiis iyo khayrkiisu samawaad iyo dhulba waa ku bateen laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro hayruka adiga kayrkai mid xaq lagu caabudo adiga kayrka ay ma jiro cibaado keligeed ilaahay oo adiga ayaa mutay xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in laga horaysiiyo ducada iyo baryada iyo maangalka ilaahay in la ammaano la keli yeelo waxaa kaloo xadiidkaaynu ka qaadanaa qofka muslimka ah inuu yaqiiniyo ilaahay isagu ka weyn inuu yahay ilaahay ka markaa cisile inuu yahay ka qaalib la loodin karaynin inuu yahay marka uu sidaa yaqiiniyo ilaahay uu sidaa markaa dhabnimo u cuskado ilaahay wixii markaa dhibaa haysatay waa ka badbaadinayaa adducaau cala alcaduwi waa habaariddii cadowga la habaarayey mar hadday ducaa calaa ka dambayso waa habaar hadduu laam ka dambeeyana adducaau lifulaan haddii le waa u ducayn adducaa calaa fulaan haddii calaa la ydhaana waa habaar waa odhanaya allahuma munzila alkitaab ilaahay kitaabka soo dejiyo macnaha kutubta soo dejiyo sariica alxisaabi ilaahay xisaabtiisu deg dega ahaydow ihzim ilaxsaaba gaashaanbuurta gaaladaysa soo gaashaanbuuraysa ilaah u jebi allahuma hzimhum ilaah u jebi wasalzilhum ilaahayow lul oo markaa qalbigooda markaa cabsi ay la fadhihi waayaan ilaahayow ku tuuro argagax ilaahayow ku tuur iyo lulid dhulka ilaahay oo ku ayay ka dhigan tahay sidaa inuu ku ducaysanayo qofku waxaa warinaya imaamu albukhaari iyo muslim ayaa warinaya cabdillaahi bni abi awfa saxaabiga la jaliilkaa baa laga warinaya waxaanu leeyahay rasuulka ilaahay wuxuu ku abaaray cala alaxsaabi ayuu habaaray nimankiisa soo gaashaanbuuraysay ee doonay madiine markaas dee inay gamta ugu joogsadaan اللهma mنزل الkitاab sريعa xsاaب hزm الأحزاaب اللهma أزmهم وزلزlهم ayuu yihi waxa kale uu tilmaamayey nebigu salى اه sl xdيidka imaam mslim inuu yidhi dadow ha tamaniya cadowla kulankii ilaahay caafiyo weydiisa markaad la kulataana sabra waxaana ogaataan jannadu taxta dilaal suyuuf inay seefaha harhkooda hoostiisa ay tahay markaasuu nebigu kacay u yihi allahuma munzila alkitaab ومجري الصحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم إلهي كتبت السعود تشيه وكتاب على الكتب على قوضة إلهي الضباب يعني ضرورة السعود سيو إلهي مركا كويس الصوبة يسي جبيه وجبي كوامنا ونوغي قرقع اللهم يا الله منزل الكتاب كتابك السعود تشيه bimacnaa waxaa laga wadaa kutubtii oo dhan kitaab quraan ama kutubtii oo dhan oo qur-aanku markaa ugu mudan yahay ilaahay soo dejiyo sariica alxisaabi ilaahay xisaabtiisu ay deg degdega ahaydow degdega maxaa laga wadaa lababa waa laga wadayo xagga imaatingeeda inay markaa imanayso oo dadka lasoo noolaynayo oo la xisaabinayaa dhow markaa xisaabtu degdega ayuu imanaysay iyo mayee xisaabinta khalaa'iqda intaa leeg la xisaabinayo ayaa markaa si fudud loo xisaabinayaa ninba culimada muslimiinta ka mida wuxuu weydiiyey khalaayiqda intaa leeg sideebaa ilbiriqsi markaa loogu xisaabinayaa oo siduu u arsaaqaa khalqiga intaa leeg makayuu buu u geliyaa sida uu markaa u arsaaqa waqti keliya ayuu mar keliya ilaahay acmaashoodiina uga xisaabinaya ayuu uga abaalmarinaya iyagoo saa isu khilaafsan markaa ilaahaas wihisibila xasaabaad nimanka gaashaanbuurtaha isa soo gaashaanbuuraysay ee doonaya diintaada inay markaa ishortaagaan dadka diintaada haysana ay dabar jaraan ilaahayow jebi wasalzilhum ilaahow argagax ilaahu ku rido ilaahayow lul markaa oo nimanka argagax iyo cabsi ilaahayow ku rid xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dee qofka cadaways gaalo ay ishayaan inuu markaas ilaahay taa ku baryo oo aayaadka sharciga iyo aayaadka kownigaaba inuu ilaahay ku baryo marka uu sidaa ilaahay ugu baryo aayaadkiisa kowniga iyo kuwiisa qur'aanigaaba ama aayaadkiisa sharciga aayaadkiisa kownigaaba uu ku baryo qalbi markaa saafiyana ilaahay ku baryo ilaahay waa jebinayaa gaaladaasoo ilaahay nasriga iyo guusha ayaa ilaahay uu ka siinaya maa yaquulu man khaafa qowman wuxuu odhanayo qofka ka baqda qolo cid waxyeelaynaysa oo haysa qofkii ka baqdaa wuxuu odhanayey wuxuu odhanaya allahuma kfiniihim bima shi'ta ilaahayow waxaad igaga kaafidaa waxaad doonto ilahay waga kaafi ayuu odhanaya xadiidkan inuu sidaa odhanaya waxaa warinaya imaamu muslim waxaa warinaya tirmidi waxaa warinaya imaamu axmed waxaa warinaya ibnu xibaan bayhaqi baa shucab limaha ku warinaya xadiidka sanadkiisuna waa saxiix ardaynu muslim baanu wariyey xadiidkani qisadii macruufka ahayd ninkii dhallinyarada ahaa xadiidkii riyaadu-saalixiinkaba ku jiray inankii dhalinyarada iyo saaxirkii qisadiisa ayay ku jirtay qiso dheer ayay ahayd nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa ka mid ahaa dadkii idinka horreeyey boqor saaxir buu lahaa had iyo goolaalee dadka markaa dee maamulka iyo talada gacanta ku hayeen ilaahay ku xidhnayni shayaadiin iyo balaayo iyo sixiroolayaal iyo faaliyaal iyo imtixaan bay ku xidhnaan markuu weynaaday saaxirkii ayaa boqorkii wuxuuhi waan weynaadaye inan yaroon sixirka kuu baro dee halkii kuugu jira ii keen dabeetana inan yar ayaa loo keenay u baro waddadaa markuu ku sii socdo xaafadooda ka yimaado nin raahiba oo markaa isagu diin haysa ayuu soo marayay markaasuu ag fadhiistay hadalkiisuu dhegeysaa waa cajabgeliyey markaasuu saaxiirka u tegay raayibkaasuu soo maraa dabeetana ninka caabidka ayuu la fadhiistaa ayuu diintiisa dhegeystaa markau dabeetna saaxiirka u tago waa garaacaa oo wuxuu dhaha xaggeed ku habsaantay xaafadoodii markuu tagana xaggeed ku habsaantay baa la yidhaahdaa dabeetana ninkii raahibka ahaye caabidka ayuu uga ashtakooday wuxuu dhi haddaad saaxiirka ka cabsato waxaad tidaha reerkaygii baan ku habsaamay haddaad ehelkaa ka cabsato waxaad tidaha saaxirkii ayaa i xabaasay oon ku habsaamay isagoo xaaladdii sidaa tahay ayuunbaa maalin maalmaha ka mida ah daabaweyin oo dadkii markaa waddadiiba ka jartay ayuu ku soo baxay markaasaa wuxuu uhi maanta waxaan ogaanayaa saaxirku inuu fadli badan yahay ama raahibkan inuu fadli badan yahy ninkan caabidka dhagax yar buu qaato wuxu ilaahay oo amru raahib ninkaa caabidka ah halkaa iskaga cibaadaysayo diinta ku haya hadduu arrinkiisa iyo diinta waaya xaggaaga looga jecel yahay kan saaxiibka arrinkiisa ilaahay ou daabadan dil si ay dadku u socdaan dhagaxii yaraabuu ku tuuray ilaahay baa sidii ku dilay dadkiina sidii ayay ku socdeen raahibkii ayuu u tego warkiibuu uga warramay ninka caalimka ahaa raahibkiibaa wuxuu ku yidhi inan yahow maanta adiga iga fadli badan arrinkaagiina waxaan arkaya buu gaadhay war waa lagu imtixaami doonaaye haddii lagu imtixaamo aniga haysoo tusinoo ninkaasaan wax ka helay ama aan ka qaatay un waa iska jir kan yarina dadka indhahala iyo dadka barasa qaba ayuu markaa ilaahay daawadooda ugu soo dhiibayo uu daaweyn jiray xanuunno badan ayuu markaa ka daaweyn jiray waxaa maqlay dadkuna adigo goraanla wararka way isgaadhsiiyaane nin boqorka la fadhiisan oo beri hore indhabeelay ayaa maqlay dabeetana hadiyooyin fara badan ayuu ula yimi wuxuuhi wax liyaaniya waxa halkaa lastoo dhammi adiga ayay kuu sugnaadeen haddii aada ishaafido wuxuuhi nin oo dhegaysta anigu cidnaba ma shaafiya ilaahay baa shaafiya anigu cidnaba ma shaafiya ilaahay baa shaafiya haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan ku barya ku shaafiyi dabeetana ilaahay buu baryoo ilaahay baa shaafiyey indhihiina ilaahay baa u soo celiyey boqorkiibuu u tegey isaga oo dee indha qaba waa agfalisu agfaliisan jiray markaasuu uhi man radda calayka basarag waar araggii intaasoo salaadii dhalaayood halkan u yuururtay yaa ku soo celiso rabbi rabbigay bay soo celiyey markaasuu uhi walaka rabbuna hayri ma rabbi ani waxba kumuma soo celinne ma rabbi aan aniga hayn baad leedahay anaa ku rabbi ahaa ilayne siduu rabbi rabuka allah rabbigay iyo rabbiga allah wey labadeenaba ilaahay ba waxba mayse cidlaa iska fadhidaay ilaahay baa inoo rabbiya dabeetana waa qabtay waa la cadaabay sidii loo waday buu wixii kii u yaraabuu markaa dul eray kii yaraa baa lala yimi marka yarkii buu deetana doonay inuu markaa dee sasabta wuxuu uhi inanow sixirkii aanu ku baraynay ma wuxuu kula marayaa inaad markaa dadkii indhaal ah iyo dadkii barasar ahaa aada markaa daweyso weliba waxna ayaalana aad ku dardarsato oo aad markaa annagana dee wax naga wawacaysa buu leeyay waxaanu kubarnayntii halkaa kula gaadheen oo dee ku macaastay ayaan weliba haddana waxyaalo kala ku dardaraysa wuxuuhi anigu qofna ma shaafiya ilaahay baa shaafiya dabeetana sidii isagana loo cadaabayey ayuu ninkii raayibkaaye dee waxan uu ka helay iyo cilmigan iyo aqoontana war waa lagu imtixaamiya soo tusin ayuu dulgeeyey raayibkibaa markaa loo keenay diintaada ka noqo baa la waa diiday isaga markaa kan dee waxba laga rajayn maaye halkaasaa seef laga saaray madaxa bartankiisaoo labaa loogu kala jaray haddana waxaa la keenay kii markaa boqorka ag fadhiisan jira war isaga ka noqo baa layihi ka noqon maayo buhi kiina halkii baa laga saaray kii yara baa layihi diintaadii ka noqoo waa ka noqon waaye dabeetana koox asxaabtiisa ka mida ah ayuu dhiba kan weli rajow ka qabaa labadani waa laba markaa iyagu socdoo rajo kama qabee kan yar laakiin rajo ayuu ka qabaa markaasaa wuxuu yidhi waarkaxeeya oo buurtaa markaa saara oo ee markay halga sare gaadhsan waxaa tiraan ka noqo hadduu ka noqon waayo halkaa ka soo tuura halka yacni cabsiya waa nin dhallinyaro ahay cabsiya oo ka rajaynu ka qabnaayo waa dee waxbaynu soo marno cilmigeenni baa ku jire halkii markii la geeyey ee buurtii la korsiiyey waxa inoo geeyey ayuu ducadan ku ducaysay wuxu uhi allahuma kfiniin bima shi'ta ilaahayo waxaad doonto ilaahay iga kaasi dadkan buurtii unbaa gebigoodiiba intay la gilgilatay ayuunbay waxba ka daateen mid waliba madaxuu isku taagay halkaasuu ku dhintay isagii soconaya ayuunbaa u yihi boqorkii haddana isoor istaageen waa nimankaan kugu daray maxay sameeyeen ilaahay baa iga kaafiyey buuhi kuwii ilaahay baa igaga fillaaday haddana koox kaludhiba wuxuuhi waar doon saara badda dhexdeeda geeya hadduu diintaa ka noqon waayo halkaa badda kusoo tuura sidiisi leeg may sameeyeen badda bardigeedii markay marayeen mar war ka noqonaysaa may ka noqon maaye buuli allahuma kfinihim bimaa shiita ilaah waxaa doonta iga kaafi buuli iyagana waysadagto waa wada qarqoobeen isagoo soconaya ayuu haddana u yimid waar baan imtixaankana eeg waar maxay sameeyeen buuli ilaahay baa iga kaafiyey buuli kuwiina kuwii aada ugu dartayna iyagina halkii baa ku dhinteen anna waanigaa soconaya ina dili kari maysid buuhi ilaa wax anigu aan ku faro aada samayso ima dili karaysid oo waa maxay buuhi beridanku dilo waa duuli ile wax isaga dadkan oo dham isagay rabbinimo u haystaa wax dadka ka fasahaadiyo carshigiisan ka baabi'iya ma doonayo bal sheeg buuhi wuxuu yidhi dadkaaad maalin bannaan isugu keenaysaa jirid baad halkaasa dadka oo dhan oo wada arkayaa jirid ugu daldalaysaa dabeetana le baad ka soo qaadaysaa booshkayga ama yani baalkayga shakadayda igu jiraan leebabka ayaad kasoo saaraysaa qaansada ayaad leebka saaraysaa bismi illaahi rabi lulaam baad odhanaysaa uli bismi illaahi rabi lulaam dadko dhan oo ku wada maqlayo halkaa wada taagan kadib aad igu garaysaa marka aad sidaa samayso waad i dilaysaa ila inanka yar inuu dilaa unbuu doonayaaye had iyo gooraalana dadkaa duqaadda carshigooda ilaahay gacantooda ku burburiyaa sidii nabiyullaahi sidii nebiyullaahi muuseba oo uu fircoon ka digtoonaaba isagii carshigiisa burburinayay ilaahay uu gurigiisa ugu soo koriyey ee ugu soo kobciyey ayaa kana waxay carshigiisuba ku baaba-ayey ayaa ilaahay uu isaga soo marinaya haddaad saasaba isa wada dilaysaba dadkiibuu isu wada keenay halkiibuu markaa sudhay laabkii qansadiibuu soo qaatay waa isa saaray bismi illaahi rabbi lghulaam buuhi deetana wuu ku galay halkaa dhafoorka ayuu kaga dhacay waa dhintay dabeed dadkii oo dhami maxay yidhahdeen aamanaa birabbi lqur'aan aamanaa birabbi lqur'aan aamanaa birabbi lqur'aan inankaa rabbigiisaan rumayn ee aad dili kari weyda rabbinimaad noo sheeganaysaa rabbinimadaadu inaana geedka gaadhsiisnay inaanay waxba ka jirin dee waxaa noo caddeeyey inankaa rabbigii ilaa aad qabsatay waa dili kari weyde wax walbana waad ku salaysay markaa annagu kaasaan rumayno adiga kuma rumaysnin bay yidhahdeen markaa halkaasay ku jirtay allahuma kfiriihim bimaa shita xadiidka ayay ku jirto aduu dadkii waa laayay markaa xadiidka markaa waxaan ka qaadanaynaa siduu ahaa sabirka dadkii wanaagsanaa ay ugu sabrayeen dhibaatooyinka iyo waxay u soo marayeen diintiisa muujinteeda iyo siay ugu yeeli ilaahay keliyeelkiisa iyo siay markaa nafdooda ay ugu furanayeenba qofku markaa inuu sabro oo diinta ku adkayso ayay tusinaysaa haba keento in la dile eh haba keentee waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa yacni <clears throat> inuu markaas qofku hadduu ilaahay si dhaba uu u qabsado oo isaga u cuskado ilaahay markaas inuu kaafinayo oo sharka iyo dhibaatooyinka markaa cadowyaalkiisa ilaahay inuu ka kaafinayo ayay markaa ina tusinaysaa qofkuna markaa maslaxo caama oo dadka muslimiinta ay leeyihiin inuu markaa taqriir nafdiisa ugu samayn karo ayay tusinaysaa laakiin looma daliishan karo yacni isqarxinta iyo waxyaalahan isagu dee ismuu dilin oo ismuu qarxinin laakiin markaa tabdii lagu dili lahaa isaga dadka dad kale oo dhanna ay diinta ku gaari lahayd ayuu markaa soo dhigay isqarxin may ahayn darisku halka inugu jugo